الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد waxaan in sha allahu tacaala daraansayn doonaa waan akrin doonaa kitaabka lagu magacaabo adducaa waxaana kusii xiga sidoo kale risaalo kale wayaliihi waxaa kusii xiga alcilaaju biاruqa min alkitaabi waالsunna kitaabkan waa kitaab yar oo runtii faa'iido badan waxaana alifay doctor saciid ibnu cali ibn wahaf alqaxطaani waa kitaab yaroo faa'iido badan meel kasta laga heli karo qofka jeebkuu ku qaadan karaa safar marka u socdo ayuu qaadan karaa sheekha xafidahu llah wuxuu soo ururiyey inta uu awoodo kitaab weyn buu lahaa marka wuu soo gaabiyeyo wixii ducee qur-aanka ku soo arooray iyo wixii sunnada ku soo arooray ayuu sheekhu soo koobay kadibna wuxuu ku xijisiiyey kitaab kale oo alcilaaj biruqa daweynta laisku daweynayo tufidda qur-aanka iyo sunnada laisku tufayo oo ruqadaas oo markaa laga soo qaadanayo min alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada marka kitaabku waa kitaab mufiida qof kastoo muslimna uu ka faa'iidaysan karo dad badanna ay ka faa'iidaysteen kitaabkan waxaan ugu xambaaray inaan tacliiqino aan fasirno horay sanado ka hor waxaan alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin u tacliiqinay kitaabka lagu magacaabo xisnu lmuslim kadib dad badan baa waxay nagu baraarujiyeen jazahum اllahu khayra in kitaabkan isagana adducaa iyo alcilaaj biruqa inaan fasirno dadku siay oga faa'iidaystaan dadka waxaa ka mid ah walaalkeen eh, maxamed cabduuba diida oo aad garanaysaan siyaasi caan ah runtii sanado ka hor buu yidhi haddaad kitaabkaas eh, la sharxi lahaa way fiicnaan lahayd iyo dad kaloo badanna sidaasay markaa nagu baraarujiyeen alxamdu lilah caawo oo habeen markaa axadda bisha jamaaduululaana ay tahay labaatan iyo saddex sanadka hijrigana uu yahay kun afar boqol soddon iyo lix ayaa waxay noo fududaatay inaan kitaabkaa bilowno ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo nana fahamsiiyo uuna ka dhigo mid annagana na anfaca dadka muslimiintana anfaca ilaahayna dukhri uu nooga dhigayo markaa midna anfaca yowma alqiyaama annaga iyo waalidiinteenna iyo cid culimmadeenna iyo cid kastoon jecelnahay sheekha markaa wuxuu yidhi ducaduu soo hormariyey wuxuu yidhi adducaa ayuu ka sheekayn doonaa ducadu waxa ay tahay fadliga ay leedahay oo sheekhuu ka hadli doonaa kadibna wuxuu ku xijisiin doonaa maalan aabadaabu ducaa wa asbaabu lijaaba qofka doonaya inuu ducaysto aadaabta looga baahan yahay inuu la yimaado sidoo kale iyo asbaabta keenaysa qofka in ducadii laga aqbalo dad badan baa ducaysanaya oon laga aqbalaynin waayo aadaabtii baynan isticmaalaynin asbaabtiina sidoo kale kama fogaanayaan ka reebaysa inaan ducadii laga aqbalin waxyaabahaas oo dhan buu sheekhu markaa ka hadli doonaa kadibna markuu dhammeeyo alcilaaju biruqa min alkitaabi wasunna sida sunnadii kitaabka laisugu dawaynayo ee rasuulka ka sugan buu sheekhu ka hadli doonaa xafidahu llahu jala wacala sheekhu markaa wuxuu yidhi bismi illaahi اraxmaani اraxiim almuqadima hordhici weeyaan kitaabka hordhiciisii ama gogol buu sheekhu markaa ku bilaabay wuxuu yidhi markaa sheekhu isagoo sunnadii rasuulka sal allahu calayhi waaalih wasalam raacaya khudbat lxaaja ayuu ku bilaabay ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah washhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا sheekhu taasuu ku bilowday ducada waxaa lagu magacaabaa khudbatulxaaja lagu magacaabaa qofka danta markuu leeyahay ducadii uu ku furfuran lahaa dan baad leedahay guur baad raadinaysaa ama gabar baad rabtaa inaad meheriso ama dan baad leedahayo xaajaad u socotaa waxaa la rabaa inaad ilaahay marka hore ku mahdiso kadibna rasuulka ku salliso xadiidka waxa weeyaan jaabir baa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ka warinaya khudbat lxaaja lagu magacaabaa rasuulkeenna saxaabada wuu bari jiray marka khudbat lxaajada waxa ay tahay ayuu bari jiray marka mahad ilaahay baa iskale weeyaan ilaahay baan mahadinaynaa wanastaciinuhu isagaan kaalmo weydiisanaynaa wanastakfiruhu isagaan dembidhaaf weydiisanaynaa wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina ilaahay baan markaa waxaan ka magangelaynaa nafafyaalkeenna shartoodan ilaahay ka magangelayna ilaa naftaada shar bay leedahay inaadan dadka dulminin inaadan xaqi ay lahaayeen dadka inaadan duusiin ilaan xaajaad u socotaa wa min sayi'aati acmaalina sidoo kale camalyaalkeenna xunxun baan ilaahay ka magangelaynaa inaan macnaha camal xun samayno baan ilaahay ka magangelaynaa man yahdihi illaahu ilaahay qofkuu hanuuniyo falaa mudila lahu cid luminaysa male qofku ilaahay hanuuniyey uu hanuunsan yahay qof kastoo isku daya shaydaan ma baadiyeyn karo qof kaloo isku dayay inuu leexiyo ilaahay qofuu hanuuniyey ma awoodo inuu leexiyo waman yudlil qofku ilaahay lumiyana falaa haadiya lahu cid hanuunin karta male sidaa darteed rasuulka waxaa lagu yidhi adeerkii markuu aada ugu dadaalay abu aalib innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa qofkaad jeclaysato adiga oo aad jeceshahay ma hanuunin kartid laakiin ilaahay baa markaa hanuuniyaa qofkuu doono waman yudlil qofku ilaahay lumiyana falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa ilaah inuusan jirin xaq lagu caabudo ila allahu alle mooye waxdahu keligii laa shariika lahu wax wadaagna male alle cibaadadiisa lala wadaajinayo ee la wadaaga khalqigiisa wax la wadaaga male huwa alkhaaliq alraasiq isagaa markaa cibaado mutaystay waashhadu waxaan qiri anna muxamada nebi muxamedna cabduhu addoonkiisa inuu yahay warasuuluhu sala allahu calayhi wacalaa aalihi waasxaabihi ilaahay markaa darajaadkooda kore u qaado nebigeenna iyo iyo saxaabadii waman tabicahum iyo qofkii raaca biixsaanin ixsaan ku raaca iyagoonan arkin markaa raaca buu sheekhu u ducaynayaa ilaa yowmi ddiini laga gaaro maalinta lais abaalmarinayo ilaan dad badan baa marka ambiyadii raacaya rasuulkii raacaya saxaabadii raacaya iyagoon arkin annagaa ka mid ah sheekhu dadkaasoo dhan buu u duceeyey markaas kuwaana darajaadkooda ilaahay kor ha u qaado wasallama hana nabadgeliyo tasliima nabadgelyo oo kaiiran badan amaa bacdu intaa kadib sheekhu wuxuu yidhi wuxuu ka hadlayaa markaa markuu ilaahay ku mahadiyey oo rasuulka ku salliyey oo saxaabadii u duceeyey radia allaahu canhum oo dadkii saxaabada raacay muslimiintii oo dhan u duceeyey bal sharafkaa eeg iyo wanaagga qofka muslimka laga doonayo xaaje markaad leedaha taasaa la doonaya in ilaahay ad ku mahadiso nebiga sal allahu calay wasalam ku salliso saxaabadii u ducayso muslimiintii u ducayso cid kastoo iman doona haddaa oo rasuulka rumayn doonta inaad u ducayso kadib aad xaajadaadii sheeganaysaa amaa bacdu intaa kadib wuxuu yidhi fahaada kan mukhtasarun kitaab la soo gaabiyey weeyaan oo min kitaabii waxaan ka soo gaabiyey kitaabkaygii lagu magacaabayey aلdikru wاdducaaءu wاlcilaaju biالruqa min alkitaabi wالsunna kitaabkaasaan ka soo gaabiyey yidhi kitaabkan markaa waa mukhtasar oo haddaan akrinayno kitaab weyn buu sheekhu leeyahay hadday noo suuro gashaan in sha allahu tacaala waan akrin doonaa kitaabkaasaan ka soo gaabiyey kitaabkan waxay leeyihiin waqad ubica alslu اlmadkuur walilaahi اlxamd maca takhriiji axaadiiihi takhriijan muwasacan fii arbacati mujalladaat isagoo markaa afar mujallad ah ayaa la dabciyey kitaabka sheekhu ka soo gaabiyey marka mid waa waan akrinay oo alakaar xisnulmuslim weeyaan وفي المجلد الأول والثاني والدعاء في المجلد الثالث والعلاج بالرقى في المجلد الرابع weeyaan afar mujalad buu ka kooban yahay kitaabka weyn kaasuu ka soo gaabiyey muxuu soo gaabiyey markaa sheekhu wuxuu yidhi ikhtasartu waan soo gaabiyey fiihi kitaabkan dhexdiisa waxaan ku soo gaabiyey qisma ducaa'i ducada qaybteedii baan kitaabkan markaa kusoo koobay muxuu u sameeyey liyashula si uu markaa u fududaado alintifaacu bihi in lagu intifaaco oo dadku adkaartii intay xifdiyaan ducooyinkii xifdiyaan ilaahay marka ay ku caabudaan ilan waxa noo iman doonta ducadu inay tahay cibaado fadligeeda wuu noo iman doonaa sheekhu markaa wuxuu yidhi xafidahu اllahu jala wacala sidaasaan sameeyey liyashula alintifaacu bihi wasidtu calayhi sidoo kale waxaan kitaabkan ku siyaadiyey korkiisa adciyatan ducooyin kale oo aanan asalkii ku jirin wa fawaa'ida naafica iyo fawaa'id badan faa'iidooyin badan baan markaas ku siyaadiyey in sha allahu tacaala hadduu ilaahay doono markaa sidaasuu sheekhu markaa yidhi ayib ujeeddadii markaa kitaabka wuu noo sheegay sababta uu usoo gaabiyey iyo kitaabka inuu yahay mukhtasar kitaabkiisa weynna uu ka soo gaabiyey wuxuuna u fududeeyey muslimiintu inay ka faa'iidaystaan kadibna ilaahay buu baryayaa waa caadada qofka muslimka lagu yaqaano wa as'alu اllaha caza wajalla ilaahay baan baryayaa yuu yidhi biasmaa'ihi اlxusnaa magacyadiisa wanaagsan baan ilaahay ku baryayaa walilaahi اlasmaa'u اlxusnaa fadcuuhu biha ilaahay magacyo wanaagsan buu leeyahay ilaahay magacyadaa ku barya amarkaasuu sheekhu qaatayo ilaahay baan magacyadiisa wanaagsan ku baryaa buu yidhi wa sifaatihi sifaadkiisa alculaa sarreeyey baan ku baryayaa an yajcalahu kitaabkan inuu ilaahay ka yeelo khaalisan liwajhi اlkariim mid loo khaalis yeelay wejigiisa ilaahay dartiisa mid loo alifay oo loo qoray inuu ilaahay ka yeelo ilan ikhlaaska waa shay weyn weeyaan ikhlaasku waxa weeyaan aasaasu lcamal weeyaan camalka hadduusan ikhlaasa lahayn lama aqbalayo ambiyadana ilaahay wuxuu ku ammaanay inay yihiin mukhlisiin qaarkood innahu min cibaadina almukhlisiin waa kan yidhi alla jala wacalaa nebiy llaahi yuusuf markuu ka hadlayay wuxuu ahaa yidhi addoon markaa mukhlis ah oo cibaadada ilaahay dartii u sameeya marka ilaahay kitaabkan ilaahay wejigiisa markaa mid loola joodo ilaaha ka yeeluu yidhi sheekhu innahu waliyu daalika allaha markaa arrinkaa weliga u ah weeyaan waalqaadiru calayhi ee awooda isagaa arrintaa tawallin kara oo markaa maamuli kare eh ilaahayaan arrintaa u daayay buu yidhi inuu ikhlaas ka dhigo waalqaadiru calayhi alle subxaanah wa tacaala isagaana wax kasta awooda wa sala allahu wasalama baaraka ilaahay ha barakeeyo oo darajaadkiisa kor ha u qaado oo ilaahay nabadgelyo ha siiyo calaa nabiyina nebigeennii muxamedin ahaa wa calaa aalihi iyo ehelkiisii qofka muslimka ah nebiga sal allahu calayh wasalam markuu ku sallinayo ahalkiisa inuu raaciyo iyo aalkiisaa fiican wa asxaabihi aalkiisa markaa waxa weeyaan qaraabadiisii rasuulkeena sal allahu calayh waaalih wasalam wa asxaabihi saxaabadiisiina marka ilaahay ha barakeeyo oo u naxariisto oo darajaadkooda kor ha u qaado wa atbaacihi iyo kuwa sii raacay saxaabada biixsaanin ilaa yowmi اddiin katabahu kitaabkan waxaa qoray saciid ibnu cali ibnu wahaf alqaxطaani baa qoray xafidahu اllahu jala wacala fadlu ducaa'i ducada fadligeedii ayuu u baab yahay baabkan ducada waxa weeyaan shay markaa muhiim oo cibaado ah sida noo iman doonta marka fadliga ay leedahay oo sheekhu ka hadlaya ducadu waxay leeyihiin culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen maa macna ducaa waxa weeyaan waa shay qofka muslimka uu dareemayo qalbigiisa inuu ilaahay u baahan yahay uuna aaminsan yahay qofka mu'minkaa markuu dhib soo gaaro inuu leeyahay rabbi uu noqonayo uu hoosgelayo oo wuxuu weydiistana siinaya ducada taa weeyaan marka fadliga ay leedahay ducaduu sheekhu ka hadlayaa qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin qaala allaahu tacaala alle wuxuu yidhi sarreeye wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi adcuunii ibarya astajib lakum waan idinka ajiibi oo ducadiinni weeyaan ina aladiina kuwa yastakbiruuna iska kibrinaya can cibaadatii can ducaa'ii ducadayda iska kibrinaya sayadkhuluuna jahannama daakhiriin sayadkhuluuna way gelayaan jahanamay gelayaan daakhiriina saakiriina adilaa xaqiiriina iyagoo dullaysan bay jahanamo gelayaan maxay ku mutaysteen waxay ku mutaysteen eh, ducadii alle subxaanahu wa tacaala ay iska kibriyeen ibnu jariir aabari wuxuu leeyahay fii tafsiirihi raximahu اllahu jala wacala yaquulu tacaala dikruhu ayuha اnnaasu lakum udcuunii ucbuduunii waأkhlisuu liya اlcibaada duuna man tacbuduuna min duunii min alأwthaan wardadow ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha الnaasu aniga ibarya icaabuda ducadana ii khaalis yeela idinkoon baryaynin asnaamtan aada sukadayda baryaysaan idinkoonan baryaynin marka aniga icaabuda sidaasuu leeyahy aayaddu ku fasiray ibnu jariir aلطabari sidaa haddaad samaysaan astajib lakum waan idinka ajiibi ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin aayadda markaa waa suurat kaafir aayadda lixdanaad weeyaan waxaa laga fahmi markaa fadliga ay leedahay cibaadada iyo ducado alle subxaana wa tacaala la baryo ajib ducaa'akum wa dunuubakum wa ibarya ayuu leeyahay alle subxaanah wa tacaala ducadiinna waa idinka ajiibi dembigiinnana waan dhaafi waanan idiin naxariisan marka ilaahay oo la baryo fawaaiddaasoo dhan baa laga helaa ilaahay ducadii ka ajiiba dembigaabuu dhaafayaa allahna subxaanah wa tacaala wuu ku naxariisan wa qaala jala wacalaa sidoo kale alla jala wacalaa wuxuu yidhi waidaa sa'alaka cibaadii cannii فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤminوu bi lacallahum yarshuduun sidaasoo alle subxaanaه wa tacaala yidhi waidaa sa'alaka hadday ku weydiiyaan yaa muxamed nebi moxamedo cibaadii addoommadayda hadday ku weydiiyaan cannii xaggayga ayna ana meeshaan ku sugnahay fainii qariibun faqul waxaa tidhaahdaa inii qariib waan u dhowahay fainii qariib waan u dhowahay ujiibu waan ajiibayaa dacwata daaci midka baryaya baryadiisaan ajiibi idaa dacaanii markuu i baryo waan ajiibayaa idaa aqbala cibaadatii waxa weeyaan aqbal cibaadata man cabadanii qofkii marka i caabuda cibaadadiisa iyo baryadiisa waan aqbalayaa sidaa ku dhe markaa falyastajiibuu lii ha i ajiibeen waliyu'minuu bi hana i rumeeyeen lacallahum markaa waxay mudan yihiin yarshuduuna yahtaduuna inay hanuunaane falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun sidaasoo alle subxaana wa tacaala axaadiid waxaa ku sugan saxiixa ah oo saxiixeynka ku sugan abu muuse alashcari wuxuu yidhi safar baan ku jirnayo marka safarka sidaan u soconnay adkaartaan kor u qaadaynay rasuulkeena sal allahu calayh wasalam baa maqlay annagoo adkaartii kor u qaadayna markaasuu yidhi warkaad baryaysaan waa mid idiin dhow oo idiin maqlaye arbicuu calaa anfusikum tartiibsaduu yidhi aada ha u dhawaaqina marka alle subxaanah wa tacaala wuu kuu dhow yahay ducadaadana wuu aqbalayaa ee waxaa la doonaya marka alle subxaanahu wa tacaala in la baryo aayaddaana waxay ku tusaysaa markaa fadliga ay leedahay ducada qofkii alle subxaanahu wa tacaala barya wuu ka ajiibaya ujiibu dacwata daaci idaa dacaan laakiin alle subxaanahu wa tacaala qofkaanan baryin wuu caroonayaa qofkaanan ilaahay baryin oo aanan waxba weydiisan alle subxaanaه wa tacaala yaqdb calayhi wuu caroonaya sida axaadiid ku sugan wa qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi waslm rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi isagoo sheegaya fadliga ay leedahay cibaadada xadiidka nucmaan ibni bashiir baa rasuulka ka wariyey radia allahu canhu adducaau ducadii huwa alcibaada cibaadadii weeyaan cibaadadan la sheegayo oo laleeyahay markaa wmaa khalaqtu اljinna wاlinsa ila liyacbuduun waa ducada weeyaan marka qofka muslimka waxaa la doonaya ilaahay keligii inuu baryo ducadii waxaad ogaatay inay cibaado tahay cibaadada ma aha salaada oo keliya cibaadada ma aha xajka oo keliya cibaadada ma aha zakadoo la bixiyo oo keliya soomkii oo keliya ma aha ducadii haddaa cibaada weeyaan sidaasuu yihi rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam adducaau huwa alcibaada qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii ibarya astajib lakum waa idinka aqbalayaayo ducadii xadiidkan markaa waa xadiid saxiixa weeyaan abu daawuud baa soo saaray watirmidi baa soo saaray sidoo kale wabnu maajahna wuu soo saaray waصaxaxahu اlalbaniyu moxamed ibn nasr اdiin alalbani baa saxiixiyey raximah اllah fii صaxiixi اljaamic الصagiir buu ku saxiixiyey wa صaxiixi bni maajah xadiidkaas sidoo kalena waa saxiix weeyaan marka waxaan halkaa ku ogaanay ducadu inay tahay cibaada mar kastood allah baryayso ood gacmaha kor u taagto waa inaad ogaataa markaa cibaado inaad ku jirto wa qaala sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi xadiidkan rasuulka sal allahu alayh wasalam waxaa ka warinaya salmaan alfarisi baa ka warinaya radia allahu canhu ina rabbakum rabbigiin tabaaraka wa tacaala sarreeye xayiyun alle markaa xishood badan weeyaan alle sariig badan weeyaan oo xishooda kariimun alle wanaagsan weeyaan oo addoommadiisa u naxariista oo waxay weydiistaan siiya yastaxyii wuxuu ka xishoon allah min cabdihi addoonkiisuu ka xishoon idaa rafaca yadayhi labadiisa gacmood markuu kor u qaado ilayhi xaggiisa an yaruddahumaa inuu ku soo celiyo sifran labadii gacmood oo maran inuu ku soo celiyo marka la ducaysanayso gacmaha kor looma taago oo yaa rabbi yaa rabbi rabbiyow yaa allah allaahumma soo lama dhaho bal alle subxaana wa tacaala u fiirso markaa siday ducada ula weyn tahay allah jalla wacalaa yastaxyi istixyaa yaliiqu bihi marka xishood alle subxaanau wa tacaala u qalmo weeyaan ma aha midkeennoo kale alle subxaanau wa tacaala yastaxyi wuxuu ka xishoonayaa marka min cabdihi addoonkiisa idaa rafaca yadayhi ilayhi markuu gacmihiisa kor ugu taago an yaruddahumaa inuu ku soo celiyo sifran gacmihiiyo maran oo eber a ah. sifirka waa taqaanaan carabiga hadda eberka sifir baa lagu dhahaa soo ma isagoon waxba la siinin adigoo bani aadama walilaahi almahalu laclaa baa qof markuu maalan wax ku weydiisto uu kugu soo noqdo oo gacanta kuu taagto adigaaba xishoonaya wax ugu ridaya maxaad u malayn markaa rabbunaa jalla wacalaa addoonkiisii oo soo weysaystay oo alle ku mahadiyey oo nebiga ku salliyey oo gacmaha kor u taagay alle subxaana wa tacaala ducadaa markaa wuu siinaya xadiidka waa xadiid saxiixa weeyaan akhrajahu abu daawuud baa soo saaray watirmidiy baa sidoo kalena wuu soo saaray wabnu maajah xadiidkaas sidoo kalena ibnu maajah baa soo saaray wa qaala ibnu xajar wbnu xajar alcasqalaani wuxuu yidhi sheikhu lmuxadisiin sanaduhu jayidun xadiidka sanadkiisa waa jayid waصaxaxahu اlalbani sidoo kale alimaam alalbanina fii صaxiixi tirmidi buu xadiidka markaa ku saxiixiyey waa xadiid saxiixa weeyaan xadiidka marka waxaa laga qaadan oo aan ka fahmaynaa ducada fadliga ee leeda qofka muslimka inuu ku dadaalo markaa sidoo kale min aadaabi ducaa waxaa ka mida qofka gacmaha kor inuu taago marka ilaahay la baryayo wa qaala sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi xadiidka abu saciid alkhudri baa rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam ka warinaya maa min muslim qof muslima ah ma jiro oo yadcuu baryaya ilaahay bidacwatin baryuu ka baryaya marka allah subxaanah wa tacaala laysa fiiha oo ducada dhexdeeda uusan ahayn imun dembi ma jiro markaa qof muslima ah oo ilaahay baryaya baryadaasoo laysa fiiha imun wax dembina dembiga uusan ku sugnayn dhexdeeda walaa qatiicatu raxim iyo qaraabo la gooyo aanan ahayn ilaa acطaahu اllaahu ilaahay markaa ducadaa wuu siiyaa bihaa sababteeda wuxuu ku siiyaa xdaa alaain saddex midood buu ku siiyaa laakiin ducadaad ilaahay baryayso waa inaynan ahayn awala imi maalan inaynan ahayn waxun ilaahay inaadan weydiisanaynin maalan zinaa sariqo xaaraam ilaahay inaadan weydiisanaynin sharciga ilaahay uu xarimay waxaanan ku bannaanayn inaad ilaahay weydiisanaynin haddaad tirahdoo kale ilaahu markaa ii fududee ninkan inaan ka argoosto oo aan dilo taasoo kale hadda lagaama aqbalayo sidoo kale qaiicatu raxmina inayna ku jirin ducadaas qaraabadoo la gooyo oo aad tiraahdo hebel iyo hebel ama oo kula dhashay ama qaraabo kula ah alla kuwaas ilaah wax iisii kuwaas haddaan wax helo inaan gooyaa ooana waxba siinin oo waxay haystaanna aan ka qaado ama darajo haddaan helo inaan xabsi geliyo meesha ay ku uraan oo lagu waayo ducadaasoo kale marka lagaama aqbalayo sidoo kale qaraabo la gooyo iyo markaa dembi laakiin ducadaad ilaahay ka baryayso labada haddaynan ahayn saddex midood buu ilaahay ku siinaya daa alaain midood baa lagu siin kow ilaahay baad bariday markaa duco labada ayna ku jirin imaa an tucajala lahu dacwatuhu dacwadii in laguu soo dedejiyo in laga aqbalo kow ilaahay baad bariday dembina kamaadan baryin qaraabo in la gooyana kamaadan baryin mid baa laguu samayn markaa in dacwadii laguu soo dejiyo markiiba lagu siiyo laba midda labaad wa imaa an yadakhirahaa lahu fi اlaakhira ama ywma alqiyaama maalin aada u baahan tahay in ducadii lagu keeno lagu dhaho ducadii ilaahay aada baryaysay horay lagaagama aqbaline maanta aad u baahan tahay oo lagu siiyey saddex midda saddexaad wa imaa an yasrifa canhu min asuu'i milahaa ama ilaahay inuu kaaga leexiyo dhib kugu soo socday an yasrifa canhu ruuxaa baryada barya ilaahay inuu kaga leexiyo min asuu'i xumaatada xaggeeda milahaa wax la mid a ah, baryada uu baryay xumaatadaa mid la mid ah inuu ilaahay uga leexiyo kaga difaaco soo faa'iido badan maaha markaa ducadii markaa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam sidaasuu yidhi saxaabo badan baa dhegaysanaysay rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam aad bay u farxeen qaaluu waxay yidhaahdeen idan markaa rasuulkii allow nukfiru ducada waan badinaynaa marba ducadeenni haddayna khasaaro dhacaynin oo saddexdaa midoodna lagu siinayo haddaynan ahayn duco markaa qaraabogoysnimo lagu baryayo ama dembi lagu baryayo idan nukfir rasuulka alla waan badinaynaa qaala rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi allahu akar ilaahay baa markaa badan ee waxa weeyaan ilaahay inuu idinka aqbalo baaba badanba haddaad badisaan idinkana ilaahay in badan buu idinka aqbali baryada baryadooda markaas waxaa weeyaan saddexda midooda lagugu samayn marka qofka muslimka waxaa la doonayaa baryada ilaahay inuu badiyo fadaaishaasoo dhan bay walka markaa walaalayaal ducadu leedahay qofka muslimka markaa wakti kasta waa inuu ilaahay baryo wakti kastoo ku fudud inaad allah subxaanah wa tacaala baridaa la doonayaa xadiidka marka waa xadiid saxiixa weeyaan akhrajahu waxaa soo saaray aلtirmidi baa soo saaray wa axmed alimaamu axmedna sidoo kale wuu soo saaray wa صaxaxahu اlalbaniy albanina xadiidka wuu saxiixiyey fii صaxiixi اljaamic الصagiir wa صaxiixi sunani الtirmidi intaba sheekhu markaa wuu ku saxiixeyeyo markaa waa xadiid saxiixa weeyaan ayib aadaabu ducaa ducada aadaabteedii ayuu halkan u baab yahay wa asbaabu lijaaba iyo ducada aqbalideeda sababaheeda ayuu u baab yahay qofka muslimka waxaa looga baahan yahay inuu aadaab lam yimaado markuu alle subxaana wa tacaala uu baryayo sheekhu marka wuxuu keeni doonaa aadaab badan buu keeni doonaa asbaabana way la socdaan ilaa labaatan iyo afar asbaab buu keeni doonaa oo ducada markaa lagu ajiibo iyo aadaab isku jira ayib tan ugu horeysa waxa weeyaan alikhlaasu lilaahi in ilaahay loo khaalis yeelo ducadan ilaahay aad baryayso ilaahay dartiis inaad markaa u samayso wamaa umiruu ila liyacbudu اllaha mkhlisiina lahu اdiina xunafaa wayuqiimu الصalaaة wayu'tu الزakاة wadalika diin اlqayima ikhlaaska waxa weeyaan diinta toosan weeyaan allahna subxaanaه wa tacaala addoommadiisa wuxuu amray inay ilaahay markaa ikhlaas ku caabudaan alikhlaasu lilah ilaahay dartiis markaa u bari marka ugu horaysa laba tan labaad waxa weeyaan an yabda'a ducadiisa inuu ku bilaabo bixamdi illaahi ilaahay kumahadintiisa inuu ku bilaabo oo markaad ducaysanayso inaad tidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin aad ku bilaabato ina alxamda lilaahi xamda kaiira طayiba mubaarakan fii ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiru inaad ku bilaabato wahanaa'i calayhi ilaahay inuu ammaano ammaan ilaahay ammaan yaa maalika اlmulki ya da اljalaali wاlإkraam almanaan faaطir الsamaawaati wاlأrض ammaanta ilaahay uma kadibna uu ku xijiyo bالصalaaةi calى الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam rasuulka salligiisa in lagu xijisiiyo salliga rasuulka sal allahu calayhi wasalam fawaa'id badan buu leeyahay hadduu ilaahay noo fududeeyana waxaan akhrin doonaa eh, afartan xadiid oo ku saabsan fadliga ay leedahay salliga ama uu leeyahay salliga nebiga sal allahu calayhi waaalih wasalam afartan xadiid salliga nebiga sal allahu calayhi waaalih wasalam markaa markaad ducaysanaysa waa inaad ku xijisiisaa salliga ibraahimigaad akrin kartaa alxamdu lilah rabb اlcaalamiin markaad tidhaahdo allahuma salli calى muxamed wعalى ali muxamed kama sallayta calى ibrahim wعalى ali ibrahima inaka xamiidu majiid wbaarik اllahuma calى muxamed wعalى ali muxamed kama baarakta calى ibrahim wعalى ali ibrahima inaka xamiidu majiid waa tan labaadeed samaynayso wayakhtimu sidoo kale wuxuu ku soo khatmin ducadiisii aadaabta ducaday ka mid tahay bidalika salliga nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam iyo xamdiga ilaahay maala ducadii baad dhammaysatay ilaahu ii dembi dhaaf allahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii wacfu canii allahuma inii asaluka aljanata wacaduud bika min annaar alxamdu alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina moxamed inaad kusoo khatimto ama alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin allahuma salli calaa moxamed wacalaa ali moxamed kama salayta calaa ibraahim waa aadaabu ducaa weeyaan aadaabta haddii lala yimaadana ducooyinka waa la aqbalaya tan saddexaad oo min aadaabi ducaa waxaa ka mid ah aljasmu qofka inuu gooyo fi ducaa'i ducadi maalan waxaad ilaahay ka baryaysay inaad meesha ku caddaysato allahuma inii as'aluka aljanna allahuma اkfir lii waliwaalidaya rabbi arxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira rabi ijcalnii muqiima الصalaaة wmin duriyatii rabbana wataqabal ducaa wاlyaqiinu sidoo kale inuu qofka yaqiinsado oo u xaqiiqsado ducada ilaahay uu baryayo wاlyaqiinu biاlijaaba iyo inuu yaqiinsado in laga ajiibayo waayo alle subxaanaه wa tacaala waa raxiim weeyaan markaad ducaysanayso haddaadan markaa qaraabo la gooyo ilaahay aadan ka baryaynin ama dembi aadan ka baryaynin waxaad yaqiinsataa in ducada laga aqbalayo rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam xadiid saxiix wuxuu ku yidhi udcu llaha wa muuqinuuna bilijaaba ilaahay barya idinkoo yaqiinsanaya ilaahay ducada inuu idinka aqbalayo afar min aadaabi ducaa waxaa ka mid a ah qofka muslimka laga doonayo inuu la yimaado alilxaaxu fi ducaa'i ducadii markaa inuu ilxaax ku sameeyo oo ilaahay aada uu baryo fi ducaai ducada dhexdeeda ilxaaxa waxaa la dhahaa maalan badana loo isticmaalaa dadka tuugsanaya oo kale qofka maalan maanta dhan saddex jeer telefoon kuu soo dira oo walaalow lacagta maxaad iigu soo diri weysay oo haddee soo ballan maanan lahayn wixii maad ii soo dirtid saakuu ku soo wacay galabtuu ku soo wacay saddex daqiiquu ku soo wacay dadka bani aadamku way dhibsanayaan laakiin allah subxaana wa tacaala maantao dhan haddaad baridood ku nu noqoto waxa weeyaan dhibsan maayo marka ilxaaxa taasaa la dhaha ducadoo markaa aada loogu dheeraado alilxaaxu fi ducaa wa cadamu اlisticjaali inaanan la degdegin ha ducada inaad ku dheeraato oo ilaahay si fiican aada u barido wa cadamu اlisticjaali inaadan degdegin isticjaalka waxa weeyaan rasuulkeena sal allahu calayh wasalam baa la weydiiyey wuu fasiray waxa weeyaan qofka inuu ilaahay in badan baryo in badan buu ilaahay baryey baryey baryey kadib ducadii buu iska daynaya wuxuu leeyahay intaasaan ilaahay baryay waxbana lagama aqbal taas waa alistijaal biducaa taasaa la dhaha marka ducadii waxaa la rabaa inaad waddo ilan ducadii ilaahay aad ka bariday waxaa soo marnay saddex midood um soo maaha in laga ajiibo markii in dib lagugu dhigo iyo in balaayo lagaaga difaaco weeyaan intaas waa ayib tan shanaad aadaab ducaa waxaa ka mid a ah, xuduur qalbi fi ducaai xuduur qalbi qalbigiio marka lasoo xaadiriyo fi ducaai marka ilaahay la baryayo qofka qalbigiisii marka inuu soo xaadiriyo in allaha tacaala laa yastajiibu ducaaa min qalbin gaafilin laah ilaahay ma aqbalo qalbi maqan ducadiisa ilaahay ma aqbalo marka markaad ilaahay baryayso oo aad ducaysanayso qalbigaaga waa inuu joogo weeyaan dad waxaad arkay gacmaha kor u taagaya dhinacyadan iska fiirinaya rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wafi laakhirati xasana qofka qalbigiisa ma joogaba qalbigaaga ha jooga ilahay markaad barya ducadaad akhrinayso ku tadabur waxa ay tahay iyo waxa ilaahay aad ka baryayso xuduuru اlqalbi fi اducaa'i kan lixaad oo min aadaabi ducaa waxaa ka mid a adducaau in qofka ilaahay uu baryo fi اrakaa'i markuu barwaaqada ku jiro iyo washiddati dhibka markuu ku jiro bani aadamka waad ogtihiin caadadiisa waxa weeyaan markuu dhib galo caafimaad darro markay ku dhacdo markii maal uu waayo markaasuu ilaahay baryaya dacaana lijanbihi qaacidan aw qaa'ima markaasuu istaagi oo ilaahay baryi oo meel kasta ka bixi laakiin barwaaqada markuu ku jira ilahay waa ilmaansan yahi ilaahay awlaad buu siiyey ilaahay baryi maayo amni buu ilaahay siiyey nabadgelyo ilaahay ma baryayo maal buu ilaahay siiyey ilaahay ku baryi maayo bal kibir buu ka sii qaadi iyo faan iyuunuu yidhaahdo anigaa inta ka baxay waxaan anigaa aliftay cid wax isiisay male halkan ka dusay ilahay waa kugu imtixaamaya marka waxaa la rabaa marka ducada fi rakhaa ilaahay qofka hadduu baryo shidada markaad ku jirtana ilahay uu ka aqbalaya adducaau fi rakhaa'i ilaahay oo la baryo markaa marka barwaaqada lagu jiro iyo washiddati dhibka marka lagu jiro todobo min aadaabi ducaa waxaa ka mid ah, a laa yus'alu ila allahu waxdahu wax lama weydiisto ilaahay keligiisa mooye haddaad ilaahay ambiyada isku darto ilaahay malaa'igta haddaad isku darto shirki baad ku dhacday markaa ducadaadii lama aqbalayo yaa allah ilaaha keligiisaa la rabaa in la baryo laa yus'alu ila allahu waxdahu ayib sidoo kale walaalayaal waxaa ka mida min aadaabi ducaa qodobka sideedaad weeyaane cadamu ducaa'i cala alahli waalmaali wاlwaladi wاnnafsi cadamu ducaa inaanan marka la habaarin habaar la'aan cala alahli ehelkii inaanan la habaarin wاlmaali maalkiina sidoo kale inaan la habaarin wاlwaladi ilmihii aanan la habaarin wاnnafsi naftaadana aanan la habaarin rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam arrimahaas oo dhan xadiid buu ku diiday wuxuu yidhi ehelkiinna habaarina maalkiina sidoo kale ilaahu maalkan wuu i dhibay ilaan qof baa khasaaro geli markaa maal buu haysan jiray wax yar baa ku dhacaya markaasuu maalkiisii habaari qofkii u dhiibay buu habaaraya isagii baa ishabaari lama rabo markaa wakti waxaa jira uu yihi rasuulkeena sal alla alay slam samadaa furan wakhtigaas ilmaha la habaaraya iyo maalkaiyo waxaa laga yaabaa ilaah inuu aqbalo owlaadda zamankan waxaa la doonaya in loo duceeyo markay kugu madaxadkaadaan ilaahay hoosgal gacmaha kor u taag wakhtiyada fiican ee la sheegi doono waynoo iman doonaane wakhtiyada gacmaha ilaahay kor u taagoo markaa bari cadamu ducaa'i markaa inaanan la habaarin cala alahli ehelkii iyo walmaali maalkii iyo walwaladi owlaadii wanafsi iyo naftaadii sagaal min adaabi ducaa'i waxaa ka mid a ah khafdu sawti sawtka oo hoos loo dhigo codkoo hoos loo dhigo biducaa ilaahay marka la baryayo bayna almakhaafatati waljahri in loo dhaxeeyo hoos udhigid hoose iyo waljahri kor u qaadid sarraysa waduuna aljahri min alqowli bilguduwi walasaal waa tan alle subxaana wa tacaala yidhi ha markaad ilaahay baryayso marka ducada hoosna ha u dhigin oo zaa'ida korna ha u qaadin oo dadkao dhan ay ku maqlayaan naftaada maqashi wa min aadaabi ducaa weeyaan qof waxaad arkaysaa ducaysanaya oo markaa ducadiisii hoos oo markaa kor u qaadayo dadkii markaa tashwiishinaya taana min aadaabi ducaa ka mid ah sidoo kale toban min aadaabi ducaa waxaa ka mid ah alictiraafu qofkii inuu aqoonsado bidenbi dembigii uu galay wاlistikfaaru minhu ilaahay markaa dembi dhaaf inuu weydiisto wاlictiraafu biاnicma iyo ilaahay inuu u qiro nicmada uu siiyey maal buu siiyey caafimaad buu ilaahay siiyey wa shukri illaahi calayha ilaahay inuu u shukriyo min aadaabi ducaa bay ka mid tahay taana waxaa kulansaday ducada lagu magacaabo sayid اlistikfaar allaahuma anta rabbii wa ana cabduka wa ana calىa cahdika wa wacdika ma staطact acuudu bika min shari ma sanact inaad qirto abuu'u laka binicmatika calaya waxaan kuu qirayaa nicmadaad isiisay wa abuu'u laka bidenbi waxaan kuula soo noqonayaa oo aan qirayaa dembigaygaan qirayaa hortaada waa tan weeyaan alictiraafu bidenbi faqfir lii innahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant marka dembigaaga aqoonso ilaahu dembi baan galay waan dembaabay waxaad xaaraantimaysay baan ku dhacay dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa rabbiyo waad ii nicmaysay caafimaad baad i maal baad i siisay awlaad baad i taasaa la doonaya min aadaabi ducaa bay ka mid tahay alictiraafu binicmati wa shukri illaahi calayha iyo alla inoogu shukriyo koob iyo toban min aadaabi ducaa waxaa ka mida cadamu takalufi اsajci fi اducaa'i cadamu takalufi qofka inuusan isku dhibin assajca ducadii markaa inuu sajciyo oo markaa ducaa isku soo noqnoqonaysa uu ka dhigo fi ducaai ducada dhexdeeda sajciga markaa waxa weeyaan qofka inuu dhaho maalan ilaahow jannadii isii qolka ugu sarreeya iga sii webiga noocaas iga sii islaanta noocaasa rabbiyo xuuralcaynta iga sii noocaan iga sii waxaas ii keen sajciga taasaa lagu magacaabaa waxyaabaha isku ma aragtay isku qasanee qofkii isagoo wax guud alle ku weydiisan kara inuu markaa sii kala saarsaaro wixii taasaa la diidaya cadamu sajci ama waxaa lagu fasiraa sajciga inuu qofka ku ducayso ducooyin aanan markaa sugnayn ducooyin rasuulka aanan ka sugnayn oo markaa aanan waarid ahayn qofka inuu ku ducaysto cadamu takalufi الsajci fi اducaa'i ayib inuusan markaa waxyaabaha isku kalifin oo marka rasuulkeena sal اllahu alيه waslm rabbanaa aatina fi اdunya xasana wfi اlaakhirati xasanata waqina cadaab الnar allahuma ya muqalib اlqulubi habit qalbii calى diinik allahuma ini as'aluka اljannata wacadudu bika min الnaar arrimahaas ugu ducaysan jiray waxa sugan labiyo toban min aadaabi ducaa waxaa ka mid a atadarucu in loo khushuuco qofka tadaruc uu la yimaado isbihanbihin wاlkhushuuci khushuuc inuu la yimaado wاlraqbatu iyo inuu la yimaado alle inuu xaggiisa wax ka rajaynayo wاlraxbatu iyo inuu alle xaggiisa ka cabsanayo naar inuu ku dhaco taana markaa saasaa la doonayaa udcuu rabbakum tadarucan wakhufya innahu laa yuxibu lmuctadiin taasaa la doonaya tadaruc inaad alle markaa hoos isu dhigto oo khushuucuu kaa muuqdo allana khayrkiisa aad rajaynayso cadaabtiisana aad ka cabsanayso wa min aadaabi ducaa saddex iyo toban min aadaabi ducaa waxaa ka mid a qofka doonaya in ducada laga aqbalo aadaabta uu la imaanayo raddu dulmiyaasha oo la celiyo waxyaabaha uu qofka ka dulmiyey maalan qof baad maal ka dhacday maalkii u celi cirdigiisii baad wax ka sheegtay u tago markaa waxaad tidhaahdaa niyo iska kay cafi wixii uu kugu lahaa dayn baa lagugu lahaa celi radd lmadaali maca tawba adigoo toobad keenaya qofka hadduu aadaabta la yimaado ducadiisa waa la aqbalaya radd lmadaalim laakiin adigoo dulmigao dhan dushaada uu saaran yahay oo qaraabadii dulmiyey ahalkii dulmiyey dadkaad uda shaqaysanayseen dulmiyey ummaddii oo dhan waxeedii qaatay oo khiyaano ku sameeyey marka ducadaada in la aqbalo waxa weeyaan hayhaata weeyaan radd maca tawba adigoo ilaahay u noqonaya ilan towbadii waxaa ka mid ah shuruudaha marka ilaahay loo noqonayo waa saddex weeyaan in dembigii aada joojiso inaad ka shallayso inaadan u noqon waxaa afar looga dhigaa maalan qof baad dembi ka gashay qofkiina markaa oo dulmi ka samaysa inaad wixiisi u celiso bani aadamka xaqoodii inaad celiso raddulmadaalim waa xuquuqda dadka idinka dhexaysa weeyaan laakiin alle subxaana wa tacaala saddexda haddaad samayso dembiga ilaahay aad ka gashay waa intaa saddex laakiin dabka bani aadamka midaasaa dheer dulmigii aad ka samaysay inaad ka xalaal noqoto raddulmadaalim maca tawba ducadaadi waa laabal waa la aqbal in allah afar iyo toban min aadaabi ducaa waxaa ka mid a adducaau alaaa adducaa inuu ilaahay baryo uu ku ducayso alaaan saddex saddex rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasanata waqina cadaab annaar rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasanata saddex saddex jeer inaad ku celiso min aadaabi ducaa weeyaan saddex jeer lagu celiyo shan iyo toban min aadaabi ducaa waxaa ka mid a istiqbaalu lqibla qibladoo loo jeesto markaad ducaysanayso qiblada u jeedso axaadii waxaa jira tilmaamaya oo saxiixo ah meelaha ugu wanaagsan fadhiyada ugu wanaagsan waxa weeyaan ugu sharafta badan qiblada in loo jeesto qur-aan markaad akhrinayso ilaahay markaad xusayso markaad ilaahay baryayso kulli qiblada u jeeso wan maadaabi ducaa weeyaan lix iyo toban min aadaabi ducaa waxaa ka mid a ah rafcu lydi fi ducaa'i ducadoo markaa kor loo qaado gacmaho kor loo qaadaan idhaahdo rafculydi gacmaho la qaado kor loo qaado fi ducaa'i marka alle subxaanau wa la baryayo rafculydi waan soo sheegnay xadiidkii aan soo marnay alle subxaanau wa addoonkiisa wuu ka xishoonayaa markuu gacmihiisa kor u qaado inuu markaa gacmihiisa ku soo celiyo isagoon alle subxaanau wa waxba siin toddoba iyo toban min aadaabi ducaa waxaa ka mid a ah, alwuduuءu qabla اducaa'i inuu qofka soo weysaysto intaadan ducaysan ka hor in tayasara hadday u fududaato arrimahaas oo dhan walaalayaal markaa wa min aadaabi ducaa weeyaan qofka muslimkana la doonayo inuu ku dadaalo darsigeenniina caawa intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa wsal اllah wslm calaa nabiyina mxamed wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin